alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira eh, laba su-aalood oo ku saabsan haddaynu ka hormarino su-aal waxay ku saabsan tahay xadiiskii aynu soo maray aynu sharaxa ku sheegnay xadiiskii mucaawiyat bnu xakam assulami ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu weydiinayay inantii addoonta ahayd ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu allah qad actiqha fa inaha mu'mina saailku wuxuu leeyahay ruux miyuu ku islaamaya isagaan shahaadatayinkii ku dhawaaqin inuu qiro ilaahay inuu koreeyo iyo inuu risaaladda nebiga calayhi salaatu wasalaam qiro jawaabtu waxay tahay islaamnimada ruuxa waxay ku sugnaanaysaa shahaadataanka waxay kaloo ku sugnaanaysaa wixii la macnaa waxay kaloo ku sugnaanaysaa shay laga garan karo inuu islaamnimada qaatay hadduu la yimaado cala sabiil mihaal culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin sida markaa ahlucilmiga qaarkood ijmaac ku soo rareen ruux gaalnimo lagu ogaabaa waxaa la arkay isagoo tukanaayo waxaa akhrinaya lama dhegaysanoo lama maqlin shahaadataankana lagama maqlin waxaa la arkay isagoo tukanaya muuqaalkiisana salaada inaanu ku dheelleelin baa ka muuqata wax shahaadataanoo laga maqlayna ma jiro bacdu ahli ahlicilmi waxay ku soo naqliyeen ijmaac inuu ku islaamaayo bay ijmac ku soo rareen waxaa kaloo aslamna hadduu ruuxu yidhahdo ama aslamtu shahaadataan iyagaan laga maqlin buu islaamaya sidaas aawadeed ayaa qowmkii banu jadiima la odhan jiray qoladii bani jadiima la odhan jiray markii uu khaalid iyo ciidanku watay ay weerareen waxay yidhahdeen saba'naa saba'na walam yuxsinuu an yaquula aslamna saabi noqonno oo saabi'iin baanu noqonnay bay yidhahdeen wax kuma dhawaaqin aslamnaana may odhan may hagaajin inay yidhaahdaan aslamnaa aslamnaa hadday odhan lahaayeen ishkaal kuma jiro inay markaa muslimiin la ictibaarin lahaa walam yusmac ishahaadataani minhuma walow labada shahaadaba yaan laga maqlin be markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khaalidi nimankaa laayey waxau idhi allahuma innii abro ilayka mima sanaca khaalid ilaah waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid uu sameeyaan kaaga beri noqonayaa wa wadaahum nabiyu sala allahu aleyh wasalam min cindih diyadoodii uu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiin inay yihiin buu ictibaariyey saba'na saba'na inay yidhaahdeen ayuu ku ictibaariyey marka ruuxu haddaanu qiri jirin risaalada markii hore waa ku islaamayaa qirista uu risaalada qiray shahaadada hadduu marka aanu qiri jirin ashhadu an laa ilaaha ila allah uu qiro waa ku islaamayaa walow shahaadadii kale inaan laga maqlin be kadibna waa laga waxaa laga dalbayaa inuu shahaadada kalena raaciyo hadduu raacin waayana murtad baa la ictibaarinaya laakiin gaal markii hore shahaadada qeybta hore qiri jiray sida qolada ahlu kitaabka bacdi ka mid a ah ayaa marka hore laa ilaaha ila allahu afka ka yidhaahdaa ilaa ay ku daraan waa ashhadu anna muxamedan rasuulullah ma islaamayaan yacni shahaadada qeybta kale ilaa ay raaciyaan kuma islaamayaan saas aawadeed ibnu abilcizi waxa uu ku sheegaya sharxu caqiidati taxaawiya saxiixu inay tahay wax kastoo khasaa'ista islaamka ka mida ah hadduu ruuxu la yimaado inuu ku islaamayo islaamnimo lagu ictibaarinaayo markaa ama shahaataanka ha noqoto ama wax la macnaa ha noqoto ama wax kaloo khasaaisulislaam ka mida ah ha noqoto yacni islaamnimaa lagu ictibaarinaya nin markaa ka mida gaaladii ka mid ahaan jiray waagii hore ayaa muslimiinta qaarkood ay la kulmeen markaasuu ku yidhi assalaamu calaykum markaasaa waxa weeye waa dileen atii aayaddii suuratu nisaa kusoo degtay walaa taqulu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina alaaya su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay mas'alada ru'yada waxaynu sheegnay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut waxaa barataan oo aqoonsataan mid idinka mid inaan rabbigii arkayn ilaa aad ka dhimanaysaan haddana waxaa la soo naqliyaa saxaabada qaarkood inay isku khilaafeen aragtida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay arkay oo laga soo naqliyey cabdullaahi bnu cabaas inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa arkay caaishana iyaduna ay tidhi ma arag man zacama anna muxamadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfilya ku kastoo sheegtaa inuu maxamed rabbigii arkay been abuurku allah ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been abuur weyn ayuu allah ku been abuurtay caaisha tidhi xadiiska waa soo sheegna marka see loo kulminaya jawaabtu waxay tahay xujadu waxay ku sugan tahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku sugan tahay xadiiskuna kolley saxaabada ayuu iyo ummadda ayuu la khitaabaya adilada ayaa markaa waxa weeye xujadu ku sugan tahay saxaabada laftoodana waxa ugu badane laga hayaa waxay tahay hadalka ibnu cabbaas baa laga hayaa cid isbaatinaysa ru'yada hadalka ibnu cabaasna waxaa loo soo naqliyay saddex lafdi maruu ru'yada itlaaqaayo maruu ku qaydaayo qalbiga ra'aahu bifu'aadihi maratayni oo saxiix muslimba ku sugan iyo keyrkiiba uu qalbiga ku qaydaayo qalbigu ka arkay uu leeyihi iyo maruu indhaha ku qaydaayo culamada muxaqiqiintu waxay tilmaameen markuu indhaha ku qaydayo inayna sugnayn oo asixin oo daciifo tahay jamac badanoo culamada ka mid ah saacadeey caddeeyey ibnu taymiya ka mid yahay ibnu qayim ka mid yahay ibnu kasiir ka mid yahay albani ka mid yahay culamo badan baa sheegay riwaayada sheegaysaa bicaynayhi ama bicaynay ra'sihi buu ku arkay riwaayada sidaa ku qaydaysaa inaynay sugnayna daciifa daciifo tahay waxaa soo hadhay labada riwaayo kale maruu ru'yada itlaaqaayo wakhasa muxamadan biru'ya muxamed ilaahay wuxuu ku gaar yeelay aragti uu ilaahay arkay iyo maruu ku qaydaayo qalbiga ku qaydayo ra'aahu bifu'aadihi maratayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labada riwaayaed saa ku soo arooree ibnu cabbaas laga hayo tuxmalu riwaayatu almutlaqatu biriwaayati almuqayada riwaayada mutlaqa ah baa lagu qaydaya riwaayada muqayadka ah marka waxay noqonaysaa ru'yada uu sugayaa inay tahay mid qalbiga uunuu ka arkay aragti indhaha ku arkay aanu ahayn weliba qalbiga inuu ka arkay oo sugistuu sugaayo wuxuu ka deliishaday aayaadka suuratu nnajmi ayuu ka deliishaday walaqad ra'aahu naslatan ukhra cinda sidrati lmuntaha awalka suuratu najmi aayadaha ku sugan dabeedna taasuu wuxuu u fasiray cabdullaahi bnu cabaas inuu labada goor nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay arkay qalbigiisana ku arkay bimacnaa ma odhan indhihiisu ku arkay saxiixuna waxay tahay aayaadka suuratu najmi waxaa looga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu jibriil laba goor arkay baa looga jeedaa nebigaana sidaa ku fasiro tafsiirka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa muqadama ida jaa alasaru batala annadar haddii marka waxaa weeye xadiisku yimaado xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam ijtihaadkii meesha waa ka baxaya ya yani ijtihaad waxa la yidhaahdaa meesha waa ka baxayaan laa citra bacda alcaruus baa la yidhahdaa marka caaisha ayaa waxay tidhi waxaan ahay bay tidhi shakhsiga ugu horreeye nebiga sala allahu aleyh wasalam su'aalay ee ummaddan ka mida ah aayadahan macnahooda suuratu suuratulnajmi awalkeeda ku sugan walaqad ra'aahu naslatan ukhra ay ka mid tahay dabeedna markaasaa nebigu wuxuu igu yidhay tidhi caaishaa odhanaysa xadiiskuna fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay daka jibriilu lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayha ila maratayn kaasi waa jibriil suuraddii ilaahay ku abuurayna laba goor mooyaane wax kale kuma arag ee laba goor baan markaa ku arkay almuhim cuhmaan ibnu saciid addaarimi imaamkii la odhan jiray a'immada salafka ka mid ahaa saaxibu alraddi wannaqd labada kitaab ee macruufka ana le cala aljahmiya iyo naqd bnu cuhmaan ibni saciid addaarimi yacni markaa uu ninkii bidcolaha ku radinaayo waxa uu odhanayaa cuhmaan ibnu saciid addaarimi wuxuu odhanayaa saxaabadu waxay ku ijmaacsanaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ilaahay ku arkin intuu daarta adduunyo joogay indhihiisa inaanu ku arag ijmaac bay agtooda ka ahayd waxay isku khilaafeen qalbiga ma mise kama arkine laakiin indhihiisa inaanu ku arkin intuu adduunyada joogay yani soo jeed buu ujeedaa way ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen ijmacaasuu soo naqlinaya ahlucilmi badan baa markaysaga ijmaaca cusmaan ibnu saciid addaarimi soo naqlinaayo iyaguna marka waxa soo guuriyey oo soo raray dabeedna aan tacaqubin ou ka mid yahay ibnu taymiya fii bacdi kutubi uu ka mid yahay alcalaamatu ibnu lqayim fii bacdi kutubi uu ka mid yahay ibnu kasiirka tafsiirkiisa suurat najmi markuu fasiraayo yani iyo culamo kaleba markaysaa waa soo rareen manay tacaqubin almuhim nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la su-aalo la weydiiyo lagu yidhi hal ra'ayta rabbak xadiiska abi dar ee muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nuurun anna araah bimacnaa nuur baa iga teedee saan u arkayaa nuurkaasina waa nuurka xijaabka ah xijaabuhu nuur aw innaaru low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhi mantaha ilayhi basaru min khalqih sida xadiiska kale ee muslim saxiixa kusoo wariyey min xadiisi abi muusa alashcari siduu sheegaayo yacni allah xijaabkiisa uu khalqiga ku xijaabay khalqiga ayaa xijaabku ku daboolan yahay ilaahay xijaab koobayaa ma jiro xijaabku khalqiguu koobayaa yani xijaabuhu nnuuru aw innaaru low kashafahu laaxraqat subuxaatu wajhi ma intaha ilayhi basaru min khalqi xijaabkiisu ilaahay waa nuur ama waa naar riwaayaadka qaarkood oo markaysaa shakiga ka madhanna waa jiraan low kashafahu laaxraqat subuxaatu wajhi ma intaha ilayhi basaru min khalqih hadduu xijaabkaa faydi lahaa ilaahay shucaaca ama nuurka wejigiisa ayaa wuxuu gubi lahaa khalqigoo dhan ayuu gubi lahaa mantaha ilayhi basaruhu min khalqi waxaa laga tilmaamaya inuu khalqigoo dhan gubi lahaa waayo basarka ilaahay makhluuqaadka joogo oo dhan waa wada gaadhayaa waa wada haleelaya waa min khalqihi khalqigiisa ahaaday marka haddii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay arki lahaa si toosu uga jawaabi lahaa wuxu odhan lahaa waan arkay nabigu wuxuu yihi nuurun ana araah ay kayfa araah sidaan u arkayaa nuur baa iga teeday ana araah ay kayfa araah riwaayada kale isla xadiiskaas ee muslim saxiixa kusoo wariyey waxay sheegaysaa ra'aytu nuuran nuur baan arkay nuurkaasina waa nuur lxijaab idan xadiiska abi dar iyo xadiiska kale abi muuse marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaysaa inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay arkin ta kale allah wuxuu inoo sheegay nebiga markuu sheegaayey walaqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka rabbigii ee weynida badan wax ka miduu arkay dee hadday jiri lahayd inuu allah arkay waa la sheegi lahaa waayo ammaanta iyo fadliga waxay ku kamaal badan tahay aragga allah la arko ee laguma ammaaneen keliya inuu aayaadka rabbi wax ka mida arkay hadda ma aragta idan waxa weeye calaa kulli xaal khilaafka ha jiro laakiin waxa weeye saxiixu waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam fii daari dunya isagoo soo jeeda inaanu ilaahay arkin ayaa arjax ah saxaabadana axad ka mida kama sugna inuu marka uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay indhihiisu ku arkay isaga oo nebigu uu soo jeedo cid saxaabada ka mid ay ka sugan tahay ma jirto gaayatu maa fi lamri waa in marka cabdullaahi bnu cabbaas isagu uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi maratayn sidaas yadaa uu yidhi ru'yada fu'aadkuna waa ka duwan tahay ru'yadii indhaha lagu arkaayo aan u soo noqonno dersiga waxaynu ku soo jirnay kitaabkii caqiidatu bni abi zayd alkhayrawaani muqadimadii jaamiciisa ku soo arooriyey ee ku keenay waxaynu nambarka soddon iyo kow tarqiimka loo yeelay yacni risaalada caqiidada markii la daabacay sheikhu waxau uhi raximahu llah waliimaanu bixawdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama tariduhu ummatuhu laa yadma'u man shariba minh wayudaadu canhu man hayara wabaddel wuxuu yihi sheikhu raximahu llah waliimaanu bixawdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ay wa mima ijtamacat calayhi ala'immatu min usuuli diyaana aliimaanu bixawdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen waxaa ka mida oo ususha ictiqaadka ka mida iyo sunnadaba taasoo khilaafkeeduna uu yahay bidco iyo dalaale uu yahay rumaynta la rumaynaayo bixawdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam darkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam rumaynta la rumaynaayo tariduhu ummatu waa arooraysaa ummaddiisu darkaa ama la xaaleeyo ama musta'nafo laga dhigo kaannahu in la xawdka maxaa lagu falayaa muxuu marka faa'iidada laga helayaa maxay tahay markaasaa la tariduhu ummatu tariduhu xaalay aroorayso xaaliyaba ka dhig ummatuhu ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam darka ayuu aroorayso laa yadma'u man shariba minh laa yadma'u ma haraado man shariba minhu kii ka cabbaa harraadi maayo waxay ummaddu u arooraysaa xaal aanu harraadayn ka ka cabbaa darkaas hal mar hadduu qofku ka cabbo dib u harraadi maayo wayudaadu canhu man ghayara wabaddel wayudaadu canhu waxaa laga caydhinayaa laga eryayaa laga baacinayaa darka xaggiisa man ghayara wabaddel kii markaa waxa weeye yacni markaa beddelay oo waxa weeye diinkii dib uga laabtay ama ka ridoobay ama diinka beddelay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahullah inuu jiro dar rasuulka u sugnaaday calayhi salaatu wasalaam xawd darka laga cabo ayaa xawdka la yidhaahdaa xoolaha marka la soo aroorinaayo darka laga waraabiyaa waa xawl marka dar weyn baa nebiga u sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisu ay ka cabbi doonto ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u sugnaaday xawdkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku soo arooray adillo badan baa ku timi qur-aanka waa laga daliishaday axaadiis fara badan oo mutawaatiro ahina way ku soo aroortay ahlu sunna waljamaacana sugista la sugaayo darka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku ijmaaceen oo way isku waafaqeen qur-aanka waxaa laga deliishadaa allah hadalka uu yidhi innaa acطaynaaka alkawthar annagu waxaanu ku siinaya alkawthar baanu ku siinaya alkawthar waa min alkasra farabadnidaa laga keenay marka khayr fara badan weeyaan khayrkaa badanna waxaa ka mid a darka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kowsarka intuu fasiray huwa xawdun taridu calayhi ummatii huwa nahrun wacadaniihi rabbi actaaniihi rabbii alfaado kala duwan waa durdur ilaahay ii ballanqaaday waa durdur ilaahay ii siiyey wa xawd ummaddaydu ku soo aroorayso alfaado kala duwan buu ku yimi marka culammadu waxay yidhaahdeen asalka xawdka ayaa ka imanaya kawsarka ka imanaya sida riwaayaadka qaarkood ku soo arooray laba dhuumood oo kawsarka ka yimaada ayaa biyaha xawdku markaa ka imanaya miisaabaan buu leeyahay labadaa marka waxa weeye dhuumood ayaa keenaya biyaha marka asalka xawdka ayaa kawsarka ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu ku sifeeyey xawdkiisa waxaanuu sheegay inuu yahay markaa dar weyn inuu yahay oo waxa weeye dheerarkiisu marka uu yahay yacni markaa masiiratu shahrin ballaarkiisu yahay masiiratu shahrin yacni waxa weeye masaafo badan markaysaga markaa inuu leegiyo yacni inuu aad iyo aada u ballaadhan yahu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maauhu abyadu min allaban wa axlaa min alcasal biyaha darka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugani ee caanaha waa ka cad yihiin aad bay u caddaan badan yihiin wa axlaa min alcasal malabkana waa ka macaan yihiin waa zulaal yacni aad iyo aad bay u macaan yihiin ruuxa qurqurho mara ka man shariba minhu sharbatan lam yadma bacdaha abada rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ka qurquro hal maracba sharba waa maxay maray faa'iideynaysa qurquro hal maraq qofka ka cabbaa weligii dib uma haraado wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kiisaanuhu ka cadadi nujuumi asamaa koobabka markaa lagaga cabbayaa darkaas intay fara iyo dhalaal ka qabaan xidigaha cirkoo kale ayay la mid ahaadeen xagga cadadkana kala mid ahaadeen wakada fi lwadaa'a xagga markaysaga dhalaalka iyo quruxdana ay kala mid ahaadeen siday u werwarayaan marka darka caynkaasi waa jira axaadiis badan baana ku soo aroortay ciddii markaa shareecada nebiga calayhi salaatu wasalaam adduunyada markay joogtay ka cabbaysay oo ku camal falaysay oo rumaysnayd oo ku dhaqmaysay oo shareecadaa ka cabtay baa aakhirana darkaa ka cabbi doonta sida ifkaba shareecadii nebiga sala allahu alayh wasalam ay uga cabbayeen ayaa markaa darka nebigana uga cabbi doonaa laakiin labada cabbitaan baa kala duwan shareecada rumaynta la rumaynaayo iyo dhaqanka lagu dhaqmaayo lagu camal falayo ayaa cabbitaan ka dhignaa laakiin aakhiro darka waxay u cabbi doonaan marka lasoo saaro lasoo bixiyo waxay u cabbi doonaan markaas si yacni xisi ah bay u cabbi doonaan gaalada iyo munaafiqiintu kama cabbayaan darkaas wakadaa ciddii luntay bidcoolayaal noqotay iyagana markaa darka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga caydhinaya waa laga eriyaya nebigu wuxuu ku sheegay axaadiis mutawaatiro oo badan layudaadanna rijaalun can xawdii kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihin rag baa looga baacin doonaa looga eryi doonaa darkaygaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida awrka baadida a darka aanu lahayn looga eriyo dar aan darkiisii ahayn hadduu yimaado sida looga baaciyo looga eriyo kale ayaa marka rag looga baacin doonaa looga eryi doonaa darkayga ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan u dhawaaqaa buu yidhi waan idhahdaa asxaabii asxaabii wa fii lafdin usayxaabii usayxaabii waxaan idhahdaa waa saxaabadaydii waa saxaabadaydii lafdiga kale wuxuu sheegayaa waa saxaabadaydii yaryarayd oo tashiir baa ku sugan usayxaabi lafdi kale wuxuu sheegayaa ummatii riwaayo kale waxaa ku soo arooray ummatii ummatii baan idhaha waa ummadaydii markaasaa laygu yidhahdaa innaka laa tadri ma axdatuu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen fa aquulu kama qaala alcabdu asaalix waxaan idhaahdaa sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim addoonka wanaagsan waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay buu ahaa laakiin nebiyada ilaahay iyo rasuullada ilaahay waa addoommo ilaahay oo wan wanaagsan weeye yacni saalixiintaa u qaybsanta yacni nebiyo iyo cidaan nebiye ahayn rasuullo iyo cidaan rasuullo ahayn yacni markaa magaca salaaxu waa magac marka mushtaraka weeye markaasaa laygu yidhaahdaa lam yazaaluu murtadiina cala acqaabihim kamay zuulin inay ka ridoobayaan oo ka laabmayaan cidhbahoodii inay dib uga noqonayaan oo ka ridoobayaan oo ka laabmayaan kamay zuulin fa aquulu suxqan suxqan marka xadiiska caynkaasa macnaha sheegaya iyadoo alfaaddiisu ay isku dhadhowdahay waxaa soo wariyay saxaabo badan oo dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyay waa xadiis mutawaatira marka dadka qaarkood baa laga eryi doonaa darka rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa laga eryi doonaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen riddadan waxaa soo gelaya alriddat alkubraa iyo alriddat asuqraa riddada weynida badan oo milladda in bilkulliya looga baxa ah iyo ariddatu suqraa iyo riddada yar riddada yari waa maxay waa riddatun can isunna laa can lislaam waa in sunnada laga ridoobo oo bidcoolayaal la noqdo bidca kubraa lagu dhaco yacni bidco gaalnimada ka sokaysa laakiin bidaci waaweynaa waa ridda marka waxa wayan can isunna ahlucilmiga qaarkood saasay markaa tilmaameen sidaas aawadeed waxay dhaheen khawaarijta iyo waxaa la halmaalaa waxay noqonayaan kuwa darka rasuulka sala allahu aleyh wasalam laga eryaayo ayay markaa yacni soo gelayaan ama soo geli karaan ibnu cabdilbar baa ka mid a culammada saa sheegtay oo kitaabkiisa tamhiidka naxwa haada buu ku sheegaa wakadalika shaatibi laftiisu waa tilmaamay iyo culamo kaleba walam yazaaluu murtadiina cala acqaabihim waxay aqbali kartaa riddadii weynida badnayd iyo riddadii taa ka sokaysay labadaba waa aqbali karaa labadaba waa aqbali karaa xadiiskaasoo kale hadda aynu sheegnay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam la cola ah, acdaa'u saxaaba inay is yidhaahdaan daliishada xuja idinku jirteen dabeedna ay yidhaahdaan waa kaa xadiiskaasi sheegayo in saxaabadii markaysaga cid ka mid ridowday waa kaa tilmaamaya marka maxaana lagu haystaa markaanu ka sheegno saxaabada wax ka sheegno qolada raafidadoo kale inay sidaa yidhaahdaan ayaa dhacda oo xadiiskaasoo kale ay is yidhaahdaan daliishada laakiin xadiiskaasi ma cayimin cidda markaa sidaasi ku rumoobayso waxaana jira dadkii nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam markii horena islaamnimada muujistay waxaa ka mid a ah qaar ridoobay markii nebigu uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam qaar baa cibaadatul awthaan iyo shirkigii dib ugu noqday qaar baa musaylimat alkadaab raacay yacni marka abubakrin asidiiq iyo saxaabadii kaleba waa la dagaalameen amarkii abubakar baana lagula dagaalamay ilaa murtadiintii ridowday yacni wax la dilo iyo wax ka soo noqdo ay u qaybsameen qaarkoodna markaysagaa kufrigii iyo riddadii baa lagu dilay qaarkoodna dib bay uga soo noqdeenoo waa ka toobad keeneen oo waxaweye waa ka soo laabteen marka xadiisku weye kuwaas ayuu markaa tilmaamaya ciddii marka weye saabiqiinta ka mid ahayd hal qof oo ka mida oo de bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam ridoobay lama soo naqlin cid saabiqiintii ka mida ah saxaabadii markaysaa waxaan yani iimaanka u soo hormartay ilaahay waa sugay iimaankiina waa ku sugnaadeen midhmidh wakhtigii nebiga markaysagaa ridoobay waa jireen qaarkoodna way ka soo noqdeen ma markii dambe sida ibnu abi sarxi waa ka soo laabtay laakiin lama soo naqlin cid markaa waxa weeye markii nebigu geeriyooday dabadeed yacni markaa ridowday lama soo naqlin ibn abi sarxina saabiqiintii hore kama mid ahayn ibnu khatal iyo ibnu abi sarxi iyo kamay mid ahayn saabiqiintii kamay mid ahayn ta kale saxaabada marka laga hadlaayo tacriifkeeda waa arki doonnaaye dee waa ciddii nebiga la kulantay iyadoo rumaysan ciddii nebiga la kulantay man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalama mu'minan bihi wamaata cala aliimaani ama wamaata cala alislaami dabeedna iimaan iyo islaamnimo ku dhimatay ya yacni markaa ciddaasaa looga jeedaa amaa cidaan islaamnimo ku dhiman oo gaalnimadooda caddaysatay deegu tacriifka saxaabada ma soo gelayaan marka xadiiskan wax xuji uguma jiro wax xujaahi uguma jiro siday shiicadu u deliishanayaan xadiiskan inay abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo caaisha iyo ku tacniyaan ayay khawaarijtuna xadiidkan u deliishanayaan si ay cali ugu tacniyaan waxay ugu jawaabaan markaysaga yani khawaarijta ugu jawaabaan baa iyagana loogu jawaabayaa ya ta kale abuubakar iyo cumar iyo cusmaan waxay haystaan shahaadadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay haystaan marka dee waxa weeye ahlu janno inay yihiin oo aakhiro janno gelayaan shahaadada caynkaasay haystaan mar hadday shahaadada haystaan abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo saxaabada kale la midka ah iyaguna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa ammaanay ama janno uga markhaati kacay ruuxa tacninaya isagaa lumay oo dariiqii baadida qaaday oo nusuustii adiladii khilaafay oo ciddii nebigu calayhi salaatu wasalaam janno uga markhaati kacay yacni markaa warkii nebiga beeniyey oo yidhi maya janno geli maayaane kayta wa kayta siyan sidan iyo sidan weeye waayahay markaa darka nabiga calayhi salaatu wasalaam akhbaartii uu nebigu ka warramay ka mid tahay saas aawadee waa in la rumeeya ilaa khabar kasta uu nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam waa in la rumeeya waana yani marka fadaaisha nabiga la siiye ka mid tahay wakadalika nebiyada kalena mid waliba wuxuu leeyahay dar buu leeyahay axaadiista qaarkood oo lagu soo wariyeyna waa jiraan inkastoo quwadeedu aynay marka badnayn axaadiista kale likulli nebiyin xawdun tilmaamaysa laakiin bacdu ahlicilmi waxay sheegeen axaadiista majmuucoodu inay iyaguna isqu weynayaan oo yacni quwada axaadiistan oo kale yaynay lahaane ay noqonayaan marka xasan yacni ligayrihi ay noqonayaan oo qaar markaa u suubamo in la xujaysto ay noqonayaan sheikhu waxau uhi raximah llah waliimaanu bima jaa min khabr lisraa'i bاnabiy sala allahu alayh wasalam ila asamaawaati cala ma saxat bihi ariwaayaat waxaa kaloo ka mida waxay a'immadu ku ijmaaceen rumaynta la rumaynaayo bima jaa'a wuxuu yimi kii yimi la rumaynaayo oo min khabar lislaa warkii israaga ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam in la guuraysiiyo la gudiyey binnabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ila asamaawaati samooyinka intii ka ahaatay loo gudiyey calaa maa saxat bihi riwaayaatu lagu rumaynaayo sida riwaayaadku ku asaxday wa annahu sala allahu alayh wasalam iyo in nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'aa u arkay min aayaati rabbihi alkubraa aayadaha rabbigiis aayadahaasoo qaar waaweyn ah oo weyni badan wax ka mida inuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam intaa waa in la rumeeya wa annahu ay wa biannahu wuxuu inoo sheegayaa halkanna alisraa waalmicraaj in la rumeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam cahdigii uu maka joogay habeen baa la guuraysiiyey makaa laga guuraysiiyey daabad buraaq la yidhaahdaa la saaray daabad aada u dheeraynaysa weeye daabaddaasi waxay tallaabada dhigaysaa meesha araggeedu gaadho ayay tallaabada dhigaysa yaa waa waasicatu lkhat wey baa odhan say u suuragal tahay waa khabar khaybiya uu nebigu ka warramay oo innaga inaga qarsoon siday ku dhacday sidaa nebigu inoogu sheegay inuu u rumaynaa baytulmaqdis ayaa markaa deedna nebiga calayhi salaatu wasalaam la geeyey masjid ulaqsa ayuu gudihiisa ku tukaday arwaaxdii nebiyada iyo nafihii nebiyadana ku tujiyey kullu dalika waa akhbaar khaybiya waa umuuro khawaariqu alcaadaat ah waa umuuro caadadii khilaafsan yacni waxay ku dhacayaan biamri min allah bay ku dhacayaan markaa sida laynoogu sheegay waynu u rumaynaa sida laynoogu sheegay waynu u rumaynaa kadib markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni micraaj aalad baa lagu korsiiyey cirka micraaj la yidhahdo micraajku waxa weeye waa sallaam sullam weeye lagu korayo samada lagu korayo ilaa baytulmaqdis buraaq buu ku tegey yacni koritaanka samada la korayo buraaqa kuma korin ee waxaa loo keenay aalad micraaj la yidhaahdo sallaana baa loo keenay dabeedna markaa aaladaasu markaa cirarka ku koray ee toddobada cirba waa la dhaafiyey albaabadii samadaa laga furay samaawaadku galay min samaa'in ilaa samaa ilaa uu toddobada samaba dhaafay ilaa uu sidratulmuntaha gaadhay yacni markaa sidaas yadaabay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadihii baa lagu soo faral yeelay yacni shan salaadood ayaa markaa waxaa lagu soo faral yeelo loo soo dhiibay markii hore konton bay ahayd markii dambe waxa weeye waa tii nebi muuse kula teliyey calayhi salaam inuu ilaahay weydiisto fudaydin laga khafiifiyo kadib waa kii weydiistay ilaa markii dambe la soo gaadhsiiyey shan salaadood in la baaqi yeelay hiya khamsun fi lcadadi khamsuuna fi ljri laa yubadalu lqowlu laday yacnii xagga tirada shan bay ka tahay xagga ajarkana konton bay ka tahay laa yubadalu lqowlu laday odhaahda agtayda lama bedelo ayuu allah yidhi marka alisraa waalmicraaj waa jiraa qur'aankana waa laynoogu sheegay subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina linuriyahu min aayaatina marka dee in waxa weeye la guuraysiiyey oo ilaa baytulmaqdis la geeyey ayuu allah inoo sheegaya wuxuu kaloo allah yidhi wamaa jacalna alru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaasi washajarata almalcuunata fi lqur'an ru'yadaana loogama jeedo inay riyo tahaye waxa weeye soo jeed ayuu markaa ku arkay oo bilyaqada isagoo soo jeedaa nebiga la guuraysiiyey oo la gudiyey markii dambena samaawaadka la korsiiyey samooyinka la korsiiyey suuratu najmi awalkeedana waa laynoogu sheegay walaqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayaadka rabbigii ee weynida badan wax ka mida ayuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam goortaa u arkayaana waa leylat lisra walmicraaj walaqad ra'aahu nazlat ukhra cinda sidrat lmuntaha cindaha jannat lma'wa id yaqsha sidrata maa yaksha sidradu waa geed yacni markaa lagu dhammaado oo dee waxa weeye aan la dhaafayn malaa'igtu halkaa dhaafi maayaan almuntaha baa layidhi waa sifo lagu sifaynaayo waa tii lagu dhammaanay yacni marka ilaa halkaasuu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadaha rabbi wax ka midana waa arkay waxyaalo badanoo cajiiba ayaa la tusay marka alisraa waalmicraaj waa in la rumeeyaa nebigana calayhi salaatu wasalaam naftiisoo keliya lama gudinoo lama guuraysiine jidhkiisa iyo naftiisoo wada socdaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la guuraysiiyey markii dambena samaawaadka la korsiiyey inayn ruux keliya ahayn waxaa ku tusinaya aayaadka subxaana aladii asraa bicabdihi cabdi maxaa la yidhahdaa ma ruuxda keliya maya ruuxdii iyo jasadkoo isla socdaa la yidhaahdaa waxay soo naqliyaan kutubaha qaarkood saxaabadu inay isku khilaafeen yacni israa walmicraaj ma wuxuu ku dhacay biruuxi faqad mise ruuxda iyo jasadkoo wada socda ayuu ku dhacay markaasaa waxay yidhaahdeen kutubaha qaarkood caaisho iyo mucaawiya ayaa waxay yidhaahdeen biruuxi faqad buu ahaa laakiin siday culammada qaar xaqiijiyeen caaisho iyo mucaawiyana kama sugnaa inay yidhahdeen biruuxi faqad buu ahaa markaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cid ka mid oo laga hayaa ma jiro alisraa walmicraaj wuxuu ku dhacay ruuxdoo keliya cid laga hayaa ma jiro nusuustii adiladuna waxay tilmaamaysaa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa in eh, saa loo guuraysiiyey marka waxay daahir ku tahay yacni jirka iyo naftoo wada socda in la guuraysiiyey ayay ku tahay yacni daahir ku tahay hadday ruux keliya ahaan lahayd ama ay manaam keliya ahaan lahayd riyo keliya ahaan lahayd dee gaaladii markaas siday ula yaabeen ee u beeniyeen umay beeniyeen ulamana yaabeen waayo dee way riyoon jireen riyooyinkana waa yaqaaneen yaa markay lahaayeen wax wixii horeba ka daran buu la yimi maanta maxamed oo wuxuu yidhi xalay baa isagaa intaan tegey oo baytulmaqdis tegey ayaan isla xalay soo noqday meeshaana waxaan u soconnaa bilna waa usii soconnaa bilna waa usoo soconnaa marka wax wixii horeba ka daran ayuu la yimid weliba qadarka markaa samada markaa looma sheegin waxaa loo sheegay ilaa baytulmaqdis intiibaa madaxooda ka weynaatay markaasa yidhaha wax dhici kara maaha wax dhici kara ma aha saasay markaa yidhahda marka jasadan wa ruuxan ayaa markaa u dhacday alisraa walmicraaj ahlu sunna waljamacana saasay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen wa bima sabata min khuruuji addajaal waxaa kaloo ka mida waxyaalaha ay a'immadu ku ijmaaceen bima sabata wixii sugnaado min khuruuji dajaal dajaal inuu soo baxaya taasna waxay ka mid tahay waxyaalahay ku ijmaaceen bay ka mid tahay waxyaalahay ku ijmaaceen min usuul diyaana waxaa ka mid aliimaanu waxay ku cadfantahy bima jaaa min khabar lislaam wa bima sabata iyo kii in la rumeeyo sabata sugnaaday oo min khuruuji dajaali dajaal inuu soo baxaya ah waxay ka mid tahay waxyaalahay a'immadu ku ijmaaceen inay ususha ictiqaadka ka mid tahay wa nuzuuli ciisa bni maryam iyo rumaynta in la rumeeyo ah soo degitaanka ciisa bni maryam soo degaaya calayhi salaam xakaman xaaluu xaakim yahay uu soo degaayo cadlan xaaluu markaa caadil yahay oo cadaalad u saaxiib yahay uu soo degaayo wa qatlihi dajaal iyo rumaynta in la rumeeyo dilitaankiisa uu dilaayo ciisa bnu maryam addajaal uu dilaayo dajaal cawar uu dilaayo wa bil aayaati iyo rumaynta la rumaynayaa ka mida ususha diyaanada aayadaha allatii taasoo bayna yaday saacati qiyaamada horteeda ahaatay oo qiyaamada ka soo horeeya calaamaadka qiyaamada ka soo horeeya min tuluuci shamsi min maqhribiha oo ahaatay soo bixitaanka qoraxdu ay ka soo baxayso min maqhribiha meeshay u dhacday ay ka soo baxayso wa khuruuji daabba iyo daabaddii inay soo baxayso daabaddii inay soo baxayso wakayri daalika iyo taa waxaan ahayn iyaguna calaamaadka qiyaamada ka mida in la rumeeyo wa mima saxat bihi riwaayaat yacnii ka mida waxyaalahay riwaayaadku ku asaxeen oo axaadiistu ay ku asaxday yadana waa in la ictiqaadiyo la rumeeyo calaamaadka qiyaamadee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa rumaynta in la rumeeyo khabarka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku saabsan dajaal cawar nin la yidhaahdo dajaal masiixu dajaal inuu soo bixi doono waxaanu ka mid yahay dee calaamaadka qiyaamada lagu garanayo ka mid yahay dajaal almasiixu dajaal baa la yidhahdaa waa shaksi bini aadama oo fitno badan addajaal addajal waa kadibka iyo beenta dajal la yidhaahdaa marka dajaal waa been badane xaqaa'iqda bedelaaya oo runtii been u muujinaya beentiina run u muujinaya yani almumawih alkadaab marka waa nin dadka aada u qaldayo weeye marka waana shar badan yahay o waa fitno badan yahay wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fitno qiyaamada ka horaysa oo ka weynaansha badan masiixi dajaal ma jiro intaan qiyaamada la gaadhin fitnada ugu weynida badan ee soo socotaa waa dajaal cawar weeye fitnadiisu aad bay weyni badan tahay waxaanuu sheeganayaa marka hore nebinimuu sheeganaya marka dambena waxaabuu sheeganayaa ilaahnimu ayuu sheeganaya wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi kastaaba in ummaddiisa uga digay maa min nabiyin bacasahu allahu ilaa waqad andara qawmahu min bilmasiixi adajaal aw kama qaal nebi kastow ilaahay soo diray ummaddiisa waa uga digay masiixu dajaal nebi nuux baa uga digaayey isagoo aada uga fog wakhtigu soo bixi doono ayuu haddana ummaddiisii uga digaayey nebiyadii ka dambeeyaa uga digay ya nebi maxamedna waa uga digay wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu sheegi doono calaamada aan nebiyadii hore sheegin markaa sifada nebigu xataa waa sifeeyey masiixu dajaal yani waxyaalo badan buu nebigu ka sheegay innahu acwaru alcayni alyumna wa ina rabbakum laysa biacwar isha midig buu cawaran yahay rabbigiinna ma cawarna waa calaamad daahira waayo ilaahnimu sheeganayaa dee waana maciib oo nuqsaantii iyo ceebtu waa ka muuqataa labada indhood mid buu amasaxan oon waxba ka arkay dam haddaba riwaayaadku way iskhilaafeen oo qaarna waxay leeyihin acwaru lcayn lyumna qaarna waxay leeyihin acwaru lcayn lyusra labadubana saxiixay ku sugan yihiin acwaru lcayn lyumna waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim acwaru lcayn lyusrana waxay ku sugan tahay muslim fi saxiixi muslim waxaa soo aroortay il inay masaxan tahay madmuusa iyo mamsuuxa waa dembiyadu waxaa soo aroortay inina sidii wax soo laalaaday inay tahay kalcinabati adaafiya addaafiya sidee markaa cinab soo lulusho kale inuu yahay yacani labada indhood tuu wax ka arkaayo lafteeda ayaa maciibo ah oo soo baxsan yacni waxna ku sugan yihiin ta kalena waaba dem waxaanuu sheeganayaa ilaah inuu yahay buu sheeganayaa ummaddaa lagu imtixaanayaayo waxa la siiyey waxyaalo ibtilaa looga jeedo yacni cid buu markaa waxa weeye qof muuminu la kulmayaa markaasuu odhanaya ma rumaynaysaa markaasuu odhanaya maya ma beeninayaa dabeedna markaasuu sidaa u kala jeexaya laba jeex buu ka dhigayaa nusaw nus ya markuu sidaa u kala gooyo oo uu jidhkiisa markaas sidaa u kala badho ayuu kala dhex marayaa markaasuu haddana odhanayaa kac qum markaasuu isqabsanaya markaasu markaa waxawa yani soo noolaanaya yani isagoo yani markaa qofkii muminka ahaa jirhkiisii caynkiisii uu yahay buu kusoo noqonaya markaasu may rumaynaysaa markaasu may hadda baan kusii gartay inaad tahay yani markaa masiixudajaal inaad tahay dad buu soo marayaa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu dabeedna odhanaya may rumaynaysaa hadday rumeeyaan yani markaa xoolahoodu markiiba u naxnaaxayaan u dararayaan ya qaar kalaa beeninaya xoolahooda markiiba markaasay caatan noqonayaan cirku ka odhanaya roobka soo daa markaasay soo da'aysaa waa ibtilaa ummadda lagu imtixaana arladu odhanayaa markaysaa nabaadkaaga soo saar geedahaaga soo saaray soo saaraysaa kunuustaada dabadda usoo tuuriya khasnadahaaga markaasay soo tuuraysaa marka dad badan baad idku fitnoobay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ruuxa dajaal maqlaa falyanac canhu ha ka fogaado ha ka dheeraado fawallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat ilaahay baan ku dhaartaye nin baa u tegaaya dajaal oo la kulmaaya isagoo isu qaba inuu muumin yahay markaasuu raacaya shubahaadku sii daynay ninkaasi daraaddeed farabadnida ay fara badan yihiin waa saaxibu shubahaat arbaabu shubahaadka waa laga fogaadaa looma dhowaado lama yidhaahdo anigu waa caqli iyo samci iyo basar baan leeya waxbaan kala garanaya layma qaldaayo cid walba waa dhegaysanaya cid walba waa u tegaya ya sida hadduu qofku hadduu yidhaahdo markaasuu quruur ku sugan yahay uu kedsoon yahay markaasuu quruur ku sugan yahay marka qofku waxa weeye kalsooniyaanu isisiin waa inuu dalaalkiiyo fitnada ka baqaa ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa quluubtu waxay ku sugan tahay laba faroodoo faraha ilaahay ka mida ah, dhexdooday ku sugan tahay ilaahay siduu doona u gedgediyaya markaa sidaas aawadeed fitnada in laga fogaado ayaa laga qaadanaya nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam masiixu dajaal in markaa dab iyo biyo inay weheliyaan ina macahu maaan wa naara biyo iyo dab dabbaaba u heliya wuxuuna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad la kulantaan kuu dabka ku sheegaayo isku tuura waa biyo qabow weeyi ya yacni takhiil buu samaynaya wuxuu moodsiinayaa dabkii uu watay inay biyo yihiin oo kaluu dadka ugu ekaysiinayaa biyihii u watayna wuxuu ugu ekaysiinayaa dab oo kale inuu yahay markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad la kulantaan kuu dabka ku sheegaayo ee bimacnaa dab inuu yahay idiin muuqda isku tuura waa biyo qaboo wey axaadiis saxaaxay ku saarantay axaadiistan ku timi acwaru cayni lyumna iyo acwaru cayn ilyusra ahlucilmiga qaarkood waa kulmiyeen waxay ku kulmiyeen labada indhood riwaayaadka xoogga badani waxay ku sugan yihiin ta midig inuu cawaran yahay marka taa ise waa ta masaxan ee aan waxba aanu ka arkayn tabidixna bidixna acwaru cayni yusra waxaa loo jeedaa hadday maxfuudo tahay in lagu fasiro in laga tilmaamayo maciiba waxaa ka arkay ceeb bay leedahay haddii la kala arjaxana waxay noqonaysaa riwaayaadka xoogga badani waxay ku sugan yihiin acwaru lcayn ilyumna marka ta wax ka arkayaa waa ta saxiixu waa sidaas masiixu dajaal waa masiixu dalaala ciise bnu maryam masiix waa la yidhaahdaa dajaalna masiix waa la yidhahda laakiin shataana bayna almasiixayni labada masiix waa kala fog yihiin oo waa kala dheer yihiin midna waa masiixu alhuda midna waa masiixu dalaala axaadiista qaarna waxaa ku timi masiixu dalaala iyadoo lagu itlaaqaayo masiixu dalaala in lagu itlaaqaayo dajaal ayaa ku timi halkaasaa waxaa laga fahmayaa mafhuum mukhaalafaha ciise bnu maryam inuu yahay masiixu lhuda masiixu lhuda weeye ciise bnu maryam dajaalna waa masiixu dalaala haakada axaadiista ku soo aroortay masiixu dajaal waa axaadiis mutawaatiro ah jamaacad badanoo culammada ka midaa ah soo wariyey culamo badan baana tasriixiyey inay mutawaatir tahay aaxaad ma aha ma aha aaxaad ya culammada sheegay inay mutawaatiratay way fara badan yihiin waxaa ka mid a alxaafid ibnu xajar baa ka mida alxaafid ibnu kasiir baa ka mida waxaa ka mida alxaafid asuyuuti baa ka mida kataani baa ka mida albani baa ka mida shawkani baa ka mida albani baa ka mid a culamo badan baa markaysa markaa sheegay inay mutawaatiro tahay ahlucilmiga qaarkood kutubay ka qoreen iyagoo caddaynaya tawaaturkooda shawkani baa ka mid a wuxuu qoray kitaab ka warramaaya mahdiga muntadarkee la sugaayo ee ahlu sunnuhu ay sugayaan ee sifada gaarkaa ah loogu sheegay axaadiista maaha mahdiga shiicada maaha mahdiga marka waxa weeye soo bixi doona ee ahlu sunnuhu marka waxa weeyaan ay rumaysan yihiin inuu soo bixi doono iyo masiixu dajaal iyo ciisa bnu maryam intaba axaadiistooda inay mutawaatiro tahay kitaab markaa ka warramaya ayuu qoray risaalo wakadalika culamo kalena musanafaad bay ka qoreen ay mawduucyadaa kaga hadlayaan marka saas aawoodee masiixu dajaal inuu jiro sida uu nebigu uga warramay waa in loo rumeeyaa nebiguna wuxuu inoo sunneeyey in ilaahay laga magan galo sharka masiixu dajaal oo waxau yidhi afar ilaahay ka magan gala salaada inteedaan salaamu naqsan waxaad tidhaahdaan allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi addajaal ilaahay ka magan gala afartaas taabiciinta qaarkood sida taawuus oo kale waxaa laga soo naqliyey inuu u qabay salaada aakhirkeedana ilaahay afartaa laga magan gala inay waajib tahay taawuus baa u qabay taawuusna wuxuu ka mid ah ardaydii ibnu cabbaas min culamaai taabiciin buu ka mid ahaa saas aawadeed ubadkiisa waa ku garaaci jiray hadday ka tagaan hadday ka tagaan magangalka ilaahay afarta sharkooda laga magangelaayo oo allah la magangelaayo hadday ka tagaan oo odhan waayaan allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabr wa min cadaabi alnaar wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi adajaal daawus waa garaaci jiray baa layidhi taasi waxay ku tusinaysaa bay yidhaahdeen culamada qaar inay waajib tahay inuu u qabay caaisha xadiidka saxiixa waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yastaciidu fii salaatihi min fitnati dajaal nebi maxamed baabaa samayn jiray inuu ilaahay ka magan galo fitnatu dajaalka caaisha waxay tii waxaan ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaaddiisa gudaheeda ku sugan isagoo ilaahay ka magan galaayo fitnada dajaal nebiga macsuumi hadduu sidaa yeelaayo oo isticaadada uu ilaahay magan gelaayo fitnada dajaal ka magan gelaayo la imanayo ya innaga maxaynuu habboon se in aada ugu dadaalla ma waa in ugu dadaallaa in ilaahay aynu ka magan galno fitnat dajaal waxaa laynoo sheegay maka iyo madiine inaanu soo gelin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaa meelood ma gelaayo marka uu is yidhaahdo madiino gal waagaa toddoba ilin bay madiini leedahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddoba albaab bay leedahay markaa toddoba ilin mid walba malaa'ig baa taagan oo ka celinaysa oo seef la taagan halkaa markuu isa soo taago madiini waa gilgilataa tarjufu halaasa rajafaat saddex gariir bay gilgilataa dabeedna markaa ma xamilayaane cid alla cidda gaal iyo cidda munaafiqee ku sugan way ka baxayaan shaydaankoodii bay u baxayaan madiine hayn mayso way ka wada yaacayaan ciddii ahluliimaanunbaa isugu hadhaysa marka calaa kulli xaal masiixu dajaal waa saas weeye marka calaamaadka waaweyn ee qiyaamaduu ka mid yahay tobanka calaamadood ee waaweyn ayuu ka mid yahay dajaal inuu soo baxo marka dambena waxaa dili doona ciisa bnu maryam baa dili doona ciisa bnu maryam baa dili doona masiix maxaa loo yidhi waa mamsuuxu lcayni lyumnaa isha mudug buu masaxan yahay saa waa leeyi waa masiix arladu masaxayaa maraya yacni waa masiix baraka laga masaxay oo laga mariyey macaani badan baa lagu fasiraa laakiin kuwaasaa ka mid a waa masiixu dalaala dajaal waa masiixu dalaala waa yahay ciisa bnu maryam waa la rafciyey oo xagga allah baa loo rafciyey bal rafacahu allaahu ilayh allah baa xaggiisa u kor yeelay ma dhiman ciisa bnu maryam ee samada ayuu joogaa aakhiru zamaankaa la soo dejinayaa uu soo degayaa marka uu soo degana wuxuu dilayaa dajaal buu dilayaa marka uu soo dego isla marka uu dajaal arko ayaa buruudkiiyo baawarkii laga qaadaya markaasuu waxa weeye markaa eh, baqdin iyo cabsi lagu ridayaa usaa u shubmayaa yaduubu kalmilxi dabeedna caguhun buu maalayaa caguhun buu wax ka diidayaa carar buu ciirsanayaa ciise bnu maryam murjiskiisa isagoo sita ayuu eryanayaa baabulud meesha la yidhaahdo ku gaadhayaa halkaasuu deedna markuu ku gaadho waranka ka taagaya saasuu deedna ku dhimanayaa dajaal dajaal saasuu ku dhimanaya ciise bnu maryam inuu soo degaayo waxay ka mid tahay calaamaadka waaweyn ee qiyaamaday ka mid tahay xadiiskii xudayfat ibnu asiidna waa sheegayaa ee muslim saxiixa ku soo wariyey inaha lan taquuma xataa tarow qablaha cashra aayaati fadakara addukhaana waaddajaala waaddaabata wa tuluca ashamsi min maqhribiha ila aakhiri alxadiis qiyaamadu kici maysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa horteeda aragtaan toban calaamadood aragtaan dukhaan baa ka mida fartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin dajaal baa ka mida waa dajaalkii hadda aynu qisadiisa ka hadlayna dajaal cawar daabaddaa ka mida waa noole afar adinlahoo soconaya oo ruux markaa ka cararaana aanu ka baxsan karayn ruux eryanayaana aanu gaadhayn hadlaysana akhrajna lahum daabbata min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun waa daabaddaa wey ciisa bnu maryam baa ka mida inuu soo dego iyo ajuuj iyo maajuuj inay soo baxaan baa ka mida calaamaadka qiyaamadee waaweyn yajuuj iyo majuuj nusuulu ciisa bni maryam waa calaamaadka waaweyn ee qiyaamadee tobankaabuu ka mid yahay qoraxdu inay galbeed ka soo fadakarna addukhana wadajaala wadaabata watuluuca shamsi min maqribiha wa nasuul ciisa bni maryam yani waxa weye qoraxdu inay galbeed ka soo baxda ka mida ah. oo halkay ka dhacaysay dib uga soo baxaysaa calaamaadka waaweyne qiyaamadayna ka mid tahy ciisa bnu maryam inuu soo degaa ka mid a ah, dajaalna dilo yaajuuj iyo maajuuj inay soo baxaan baa ka mid ah. isaguna ka meel bari ah iyo meel galbeed ah iyo meel jasiiratulcarab ka mida ah saddexdaa meelood inay go'i doonaan waa dhul weyn oo go'aya hoos u dumaya ya mashriq meeshay ka tahay laynoma sheegin laakiin mid waa jasiiratulcarab midna waa meel bari ah meelna waa meel galbeed ah waxaa ugu dambeeya tobanka calaamadood dab ka soo bixi doona cadan macdantan yeman ku sugan ee baddan cas xagga kale ka saaran dab cadan ka soo bixi doona oo dadka markaa waxaa dabada ka duubi doona waa ballaaranayaa dabeedna markaysaa dadku dee horey uga soconaya markay arkaan dabka kusoo socdo marka wuxuu u uulayaa u kaxaynayaa xagga iyo shaam ardulmaxshar laakiin laba xilli bay ka joogaysaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tabiitu macahum xaysu baatuu wa taqiilu macahum xaysu qaaluu waxaa dabkaasi ku sugnaanaya habeenkii oo ku baryaya halkay ku baryaan goorta habeenkii ay seexanayaan waa ka joogaysaa kuma soo soconayso goorta wakhtiga gadiidka ay yaro nasanayaanna way ka joogaysaa inta dambe dabaday kaga jirtaa way kaxaynaysaa laakiin labadaa xilli ayay ka joogaysaa calaamaadka qiyaamadee waaweyn waa kuwaas weyn calaamaadka qiyaamadee waaweyn wax ka midii weli ma dhicin way wada dambeeyaan dhammaantood kulluhaa baaqiya yajuuj iyo maajuuj way xidhan yihiin meeshii lagu xidhay ku xidhan yihiin mashaayikhda qaar baa yidhi tataarkii bay ahaayeenoo way soo baxeen qowl baatila weeye waayo xadiista nebiga sixaaxi waxay tilmaamaysaa goorta yajuuj iyo maajuuj soo baxayaan inay tahay marka ciise bnu maryam joogo ayaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey caddaynaya ya xadiiska nawaas ibnu samcaan ee fii saxiixi muslim wuxuu sheegayaa ciise bnu maryam oo jooga inay yaajuuj iyo maajuuj soo baxayaan dabeedna badda dabariye la yidhaahdo inay soo marayaan qeybteeda hore inta horea fuuqsanaysa badda inta hore markay fuuqsato inta dambe waxay soo marayaan meeshii aan biyo ku jirin markaas intay saa u eega odhanayaan halkan biyaa ku jiri jiray waa bad yar badaha waaweyn maaha dabariya la yidhahdaa xadiiskaa sheegay markaasaa ilaahay awxa allahu ilaa ciisa bni maryam inii akhrajtu cibaadan laa yadaani liaxadin faxaris cibaadii fi tuur ilaahay baa wuxuu u waxyoodaa ciisa bni maryamo wuxuu ku yidhaahdaa addoommo aan cidi awood u lahay inay iska daafacdo ayaan soo daayey oo soo saaray ee addoommadayda yacni tuur markaa waxa weeye dhufays uga dhigo markaysa markaa geli ama ha la yidhahdo jinsu tuur baa laga tilmaamayaa ama jamaca markaa la joogay oo aan tiro badnayna inay tahay lagu xambaaro oo la yidhaahdo waxaad gelisaa markaysagaa tuuru sayna ama buur keliya ha loo fasiro ama jinsu tuura ha loo fasiro oo laga tilmaamayo buuraha allahu aclam calaa kulli xaal marka tataarkii in lagu sheegaa saasay baatil u tahay tataarkiina waa horay soo baxeen oo qarnigii toddobaad iyo waa kuwii markaa beryaha soo baxay ee soo dareeray iyo qarniga sideedaad awalkiisa waayahay dadka qaarkood waxay yidhaahdeen yaajuuj iyo maajuuj waa shiinaha iyo ruushka culamada mucaasiriinta qaar ka midna warkaas waa zallada waa ku dhaceen bacdu alculamaai alkibaar bacdi ka mida ku simbiridhexdeey oo saas yada yidhi laakiin qowlka noocaasi waa qowl khalata ah oo aan sax ahayn yajuuj iyo majuuj ma aha yani markaa shiinaha iyo ruushka ma aha waayo waxaa laynoo sheegay inay yajuuj iyo majuuj ilaa wacdiga ilaahay wakhtigiisii uu gaadhayo inay halkaa ku xidhnaanayaan ya oo inta hore aynay markaa waxa weeye ka soo baxayn halkaas laakiin waxaa laga yaabaa mashaa'ikhda qaarkood inay u sababtay arrinkaasi inays yidhaahdeen haddii waxa weeye ummad fara badan meel ay ku xidhan yihiin hadday jirto waa la arki lahaa dee arlada la degan yahayna meel dad fara badani ku xidhan yihiin oo ayna ka soo bixi karin cidina u geli karin lama arkin laakiin cala kulli xaal taasi laasima waxaa lagu xambaarayaa iyagoo ku xidhan meesha oo aan ka soo bixin haddana wakhtiga ilaa intay gaadhayso in laga indhasaabaayo dadka oo laga qarinayo wallahu calaa kulli shayin qadiir allahna wax walba waa u awood badan yahay wax walba allah waa u awood badan yahay marka waxa weeye saas yadaa aawadeed way dambeeyaan weli may soo bixin yacni jaynaha iyo ruushkuna adduunyada ciddii doontaa tagtaa iyaguna markaysaga meeshay doonaan bay adduunyada maraan caalamka meeshay doonaan bay tagaan dad xidhanoo meesha aan looguna geli karin kana soo bixi karin ma aha marka iyaga markaa ma noqonayso yaajuuj iyo maajuuj way ka duwan yihin ciisa bnu maryam qur'aanka waa laynoogu tilmaamay wa innahu la cilmun lisaaca yacnii amaarad lagu aqoonsado qiyaamada ayuu yahay ciisa bnu maryam qur-aankii waa lagu sheegay axaadiis fara badanoo mutawaatiriina waa ku timi ahlucilmiguna waa sheegeen axaadiista ku timi ciisa bnu maryam soo degitaanka uu soo degaayo inay mutawaatiro tahay nusuuli ciisa bni maryamna culamo badan baa markaysaa markaa kutuba ka qortay qaar isku darayna waa jiraan dajaal iyo ciisa bnu maryam labadaba markaysa markaa ka wada waramay sida shawkani wakayru marka waa xaakim weeye cadli ah waxaan wax ku xukumayaa qur'aanka iyo sunnada yacni kitaabka qur'aanka ee nebi maxamed lagu soo rogay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu wax ku xukumaya kadibna waa dhiman doonaa dabeedna muslimiinta aasi doonaa muslimiinta ayaa aasi doonaa calaamaadka kale qiyaamada ka horeeyana waa la rumaynayaa sida qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo iyo daabaddu inay soo baxdo waa la rumaynaya xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey wuxuu sheegayaa ina awala alaayaati khuruujan duluucu shamsi min maqribiha wa khuruuju daabati cala annaasi duxan wa ayuhumaa maa kaanat qabla saaxibatiha falukhra cala isriha xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey aayaadka waxa ugu soo horeeya xagga soo bixitaanka qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo iyo daabaddu goor barqa barqa'a ah inay dadka ku soo baxdo daabaddan afar ta'din leh afar ta'din ku soconaysa ee haddana hadlaysa ee dheeraynaysa ee cid ka baxsanaysa aanu jirin ee cid walba gaadhaysa yaa cid yadaa soo qabanaya soo gaadhaysaana aynay jirin goor barqa'a ah inay dadka ku soo baxdo mid kastoo ta kale ka soo horraysana ta kale waa daba joogtaa oo iyaduna waa ka daba imanaysa culamada qaarkood waxay u qaybiyaan aayaadka samaawi iyo ardi bay u qaybiyaan marka dabeedna aayaadka yacni markaa samaawiga ah iyo kuwa ardiga ah ayay yidhaahdaan waa kala horraynayaan laba qaybood bay ka dhigaan sida ibnu kasiirka oo kutubihiisa qaarkood uu ku tafsiilinayo waayahay ciisa bnu maryam masiix waxaa loogu magacaabay waa mid markaa waxa weeye la barakeeyey oo la masaxay bimacnaa waa la barakeeyey ama masiix waxaa loogu magacaabay dadka qaar ayuu masaxayey dabeedna markuu masaxo ayaa biidni illaahi ku bogsanayeen kii indhaha lahaa indhuhu baxayeen kii xanuunsanayay xanuunkii ka ladnaanayay wahaakada macaani badan bay culammadu markaa sheegaan min asiyaaxa culamada qaar waa u fasireen masaxaadda waa u fasireen masiix bimacnaa mamsuux waa kii barakada loo masaxay yani markaa haakada waa la barakeeyey waa mubaarak wa nusadiqu bima jaa'ana can illaahi tacaala fi kitaabih wa nusadiqu waa rumaynaynaa bima jaa'anaa wixii noo yimina waa rumaynaynaa can illaahi tacaala xagga allah inooga yimi waa rumaynaynaa bima jaa'anaa kii inoo yimi waa rumaynaynaa can illaahi tacaala xagga allah inooga yimi allah isagaa koreeye fii kitaabihi kitaabkiisa gudihiisa inoogu yimi yani qur-aanka laynoogu sheegay wa bima habata iyo kii sugnaadayna waa rumaynaynaa can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay ka sugnaado min ahbaarihi ahbaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mida nuujibu alcamala bimuxkamih waxaan waajibinaynaa camalfalka muxkamkiisa lagu camalfalaayo wa nuqiru binasi mushkili wa nuqiru waxaanu qiraynaa binasi mushkilihi kiisa mushkilka ee ishkaalka leh aan macnihiisu inoo caddayn naskiisana waa qiraynaa waa rumaynaynaa wa mutashaabihiisana waa rumaynaynaa wanakilu maa haaba cana min xaqiiqati tafsiirihi ila allahi subxaana wanakilu waa u xil saaranaynaa waa u wakiilanaynaa maa haaba cana wixii naga qarsooma oo min xaqiiqati tafsiirihi tafsiirkiisa xaqiiqadiisa ah xaqiiqada tafsiirkiisa ah ila allaahi allah xaggiisa ayaanu u xil saaranaynaa oo ka gaabsanaynaa subxaanahu ilahay isagaa xumaan ka nasahan wallaahu allah yaclamu waa ogyahay ta'wiila almutashaabihi mutashaabiha ta'wiilkiisa ilaahay waa ogyahay min kitaabihi xaalu mutashaabihaasi kitaabka ilaahay ka mid yahay waaraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasikhay yaquuluuna waxay odhanayaan aamanna bihi waa rumaynay kullun mid kastaaba min cindi rabbina rabbiga iyo agtiisu ka ahaaday wa qaala bacdu nnaasi dadka qaarkood waxay yidhaahdeen alraasikhuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasikhay yaclamuuna mushkilahu waxay ogyihiin kiisa mushkilka ishkaalka leh ee markaa macnihiisu aanu caddayn walakina alqowla alawala ha yeeshee hadalka hore qowlka hore qowlu ahli lmadiina reer madiina siday yidhaahdeen weeyi oo laba qowl buu sheegay yacni markaa raasikhiinta mutashaabiha garanaysa iyo maya allah unbaa cilmigiisa looga hadhayaa oo cid khalqiga ka mid oo garanaysaa ma jirto waa mutashaabih mutlaqa markaa kaa hore markaa tilmaamaya ilaahayba cilmigiisa looga hadhaya oo macnaheedu ay tahay raasikiintu ma oga yacni marka ayaa qowlu ahli lmadiina reer madiina saasay markaa yidhaahdeen oo qabeen wa calayhi yadullu lkitaab saasaana qur'aanku ku tusinaya kitaabka qur'aanku sidaas ayuu ku tusinaya wuxuu sheikhu tilmaamayaa akhbaarta qur'aanka iyo sunnada laynoogu sheegay dhammaan waa rumaynaynaa oo nebigu khabar kastuu la yimaado in la rumeeyaa waa waajib wa yu'minu bii wa bimaa ji'tu bihi xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii sheegaayey ay rumeeyaan aniga wa bimaa ji'tu bihi waxaan la imi oo dhanna ay rumeeyaan wa bimaa ji'tu bihi waxay u dhacaysaa bikulli maa ja'a bihi wax kastuu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam dhammaan in la wada rumeeyo hal khabar oo la xaqiiqsaday nebigu inuu yidhi haddii la beeniyo waxay noqonaysaa gaalnimo ya marka wax kasta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay akhbaartii maadiga ahayd ha noqoto ama waxa jira ha noqoto haddaba jooga ama wax soo socda ha noqotee waa in sidooda loo rumeeya caqligu ha garto sida ay tahay iyo kayfkay tii xaqiiqadiisa ama garan waayo mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa inay qeybka rumeeyaan aladiina yu'minuuna bilgeyb waa kuwa qeybka rumaynaaya mu'miniintu ya waxa muuqdee la arkaayo gaalo iyo muslimba waa wada rumaysan yihiin iminka geeridii waa shay marka qeyba maaha waa shay mushaahado la arkaayo saas aawadee gaal kasta waa rumaysan yahay sida mu'miniintu u rumaysan yihiin in qof kastaa dhimanayo laakiin mu'miniintu maxay ku soocan yihiin waxay ku soocan yihiin inay qeybka rumaynayaan akhbaarta qeybkae sharciga loogu sheegay u rumaynaya kuwa allakoodka ahi ama ilaah diidka ahi marka loo sheego ay maqlaan mu'miniintu qeybkay rumaynayaan waa la yaabayaan waxay odhanayaan maxasay u rumeeyeen way ku dheeldheelayaan haddana maca daalik iyadoo qeybka waxyiga lagaga waramay in la rumeeyo ay sidaa ugu dheeldheelayaan ayaa faylasuuf wuxuu ku yidhi oo isagu maskaxdiisa iyo fakarkiisa ku keenay ama gaaladooda cid ka midi waxay ku tidhi bay iska rumaysanayaan masalan yacnii allakoodku waxay rumaysan yihiin warka daarwiin ku yidhi dadku inay daayeer ahaan jireen oo ka soo tatawureen oo ka yimaadeen deedna bini aadam noqdeen siday marba shay-an fa shay-an u tatawurayeen ay noqdeen bini aadam arrinka noocaasi ma arrin mushaahada mise waa arrin haybi ah waa arrin haybi ah laakiin maxay u rumaysteen waxay u rumaysteen de daarwin baa u yidhi gaal faylasuufa dee yidhi sidaas marka qeyb ha rumeeyaane qeybka ay rumaynayaan waa qeyb ay gaaladooda iyo ay kala kulmeen oo yacni waxa weeye marba weliba yacni markaa laga yaabo in mid si ku yidhaahdo umuuro badan oo kaleoo haybiya oo loo sheegay oo falaasifada qaarkood ay sheegeen ama daday aqoonyahan u qabeen ay sheegeen ayaa inay kuwaasi u sheegeen keliya isaga caqiideeyeen oo isaga rumeeyeen haddana akhbaarta waxyiga ah ee qur'aankiiyo xadiisku ka warrameen oo nebigu u macsuum yahay oo khabarka uu sheegaya ay tahay khabaruu ilaahay kala kulmay oo ilaahay u sheegay ilaahay wax walba ogaa ayay haddana ku dheeleelayaan leeyihin maxaa loo rumeeyey ya markaasay inkirayaan waa dafirayaan marka waxa weeye laba beeg bay wax ku kala beegayaan yakiilu bikayleyn qeybka marka iyagoo cidda la jeeniga ahi ay sheegaan way ictiqaadinayaan way iska rumaynayaan marka nebi sheego loo waxyoodayna waa beeninayaan marka de waa wax ka soo fulay kufrigooda iyo gaalnimadooda ka soo fulay inay qeyb oo dhan wada diidayaan maaha umuuro badan oo aynay markaas siday tahay yacni aynay garanayn ayaa bes aqoonyahan baa u sheegay yidhi anaa jarribay bay ku caqlideeyeen xataa waxyaalaha qaarkood hadday yidhahdaan waa la jirrabay umuraha tajriibiga ah hadda markaysa ashyaa kale tatawurkan hadda maaha ashyaa kale markay hadda markaa loo sheego iyagu iyagaan jirrabin ayay markaa odhanayaan waxa weeye dee markaysa aqoonyahanka hebel la yidhaahdo ayaa jirrabay oo saas sheegay dee adiga nisbadada qeyb buu ku yahay ya marka idan maxaad u rumaysata ila qeybkii inaad wada diiddaad markaysa markaa sheeganaysaaye markuu nebi sheegana waa diidaysaa marka gaal xun oo markaysa markaa waxaan yacni yacni marka akhasunnaasi uu sheegana waad markaysa markaa qaadanaysa waxay rumaynayaan yacni akhbaarta waxyiga ku soo aroortay dhammaan waa rumaynaynaa dhammaan waxaan waajibinaynaa camalfalka muxkamka lagu camalfalaayo muxkamka qur-aanka ama muxkamka waxyiga lagu camalfalaayo waxaanu rumaynaynaa naska mushkilka ama mutashaabihana yacni waa qiraynaa waa rumaynaynaa ijmaalan baynu u rumaynaynaa iyo duuduub ahaan iyo sida u soo arooraynu u caqiidaynayna nu'minu billaahi wa bima jaa can illaahi calaa muraadi illaah waata laga soo naqliyo imaamu shaafici inuu yidhi mutashaabihu mala tilmaamaye nu'minu billaahi wa bima ja'a can illaahi calaa muraad illaah allah baan rumaynaynaa wixii allah xaggiisa ka yimina waanu rumaynaynaa waxaan u rumaynaynaa calaa muraadi illaahi siduu ilaahay uga jeedaynu u rumaynaynaa wa nu'minu birasuuli wa bima ja'a can irasuuli calaa muraadi arasuul rasuulkaanu rumaynaynaa wixii rasuulka xaggiisa inooga yimi ee axaadiisana waa rumaynaynaa calaa muraadi rasuul siduu rasuulku uga jeedayn u rumaynaynaa ashyaada mutashaabiha yacni dee ijmaalan baa loo rumeeyaa duubduubkaas cilmigeedan wixii la garan waayo allah baa loo celiyaa allahu aclam baa la yidhaahdaa aamanna bihi kullu min cindi rabbina allah baana mutashaabiha marka xaqiiqadiisa og xaqiiqatu mutashaabih iyo kayfka uu yahay allah baa og dadka qaarkoodna waxay yidhahdeen raasikhiinta cilmiga ku raasikhay yacni mushkilka ama mutashaabiha way garanayaan iyagu waxay ku dhisan tahay aayadda ama ila allahu baa lagu waqfinayaa waqfi waajib ah waalraasikhuuna wawgu waa isti'naaf jumlo cusub oo la bilaabaayo oo macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina waawgu marka wuxuu noqonaya waaw listinaaf mutashaabiha ta'wiilkiisa allah mooye cid kale ma oga markaasaa deedna la bilaabanaya waalraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi marka waalraasikuuna waa mubtada jumladanna waa lagaga khabrayaa yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina calaa hada waxay noqonaysaa mutashaabih mulaq mutashaabih maxaa loo qaybiya mutashaabih mulaq iyo mutashaabih muqayad ama mutashaabih nisbi mulaq iyo xaqiiqi waa isku macne mutashaabih mulaq iyo mutashaabih xaqiiqi waxa allah cilmigiisa la gaar noqdo cid khalqiga ka mida aynay garanayn mutashaabih mulaqa la yidhahdaa wamaa bihi istaasara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atliqi waatuu odhanaayo saaxibulmaraaqi alfiyadiisa usuulka wuxuu ilaahay cilmulgheybka kula gaar noqday fadaa tashaabuhin inuu tashaabih u saaxiib yaho mutashaabih yahay ku magacow waa waxa allah mooye cid kale ayna ogeyn waa mutashaabih xaqiiqi ama mutlaq nooca kale waxa weeye waa mutashaabih nisbi mutashaabih nisbiga markuu yahay waa la waslinayaa wama yaclamu taawiilahu ila allah walraasikuuna fi lcilmi marka waawga waxay noqonaysaa caatifo way ku cadfaysaa macnuhu marka wuxuu u dhacayaa taawiilka mutashaabiha ma oga mooyaane allah iyo kuwa cilmiga ku raasukhay mooye cid kale ma oga yaquluna aamanna bihi kulla min cindi rabbina jumlo cusub bay markaa noqonaysa calaa haada waxay noqonaysaa mutashaabih nisbi oo raasikhiintii maadaama ay ka dhalanayso sidaa marka loo akhriyo oo la wasliyo waawgu waxay noqonaysa caatifa in lafduljalaalaha ay ku cadfayso waraasikuuna waxay ku cadfaysaa cala smi ljalaala ya marka calaa haada waxay noqonaysaa mutashaabiha raasikhiinta cilmiga ku raasikhay waa ogyihiin laakiin kuwaan cilmiga ku raasikhini ma oga marka nisbada kuwaan ogeyn bay mutashaabih u tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahan labada qiraaba waa xaq midba macna looga jeedaa midba macna ayaa looga jeedaa sheikhu laakiin wuxuu arjaxay qowlka hore oo ah marka waxa weeye uu yihi waa qowlu ahli lmadiina waa mutashaabiha mutlaqa tilmaamaysa macnaheeduna u dhacayso raasikhiinta cilmiga ku raasikhay ma oga mutashaabihaas marka kuwa ilaahay cilmulgheybka kula gaar noqdo cid kharqiga ka mida ayna ogeyn baa mutashaabih mutlaqa la yidhahda qur-aankana macaanidiisa waa la wada garanayaa marka laga reebo xuruufu lmuqaaca cinda bacdi ahli ilcilmi inta kale qur-aanka waa la fasiray macnihiisa waxay odhan jireen saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii lama garanayo macnahooda ma jirin ama aayaad sifaad ha ku saabsanaadaan ama ashyaa kale ha ku saabsanaadaan alxuruuf almuqaaca xuruufta suwarka qaar lagu bilaabo sagaal iyo labaatan suuradood ah sida qaaf iyo saad iyo nuun iyo aliflaamiim iyo aliflaamra iyo xaamiim iyo xuruufaha la midkae awalka suwarka bacda albasmala sagaal iyo labaatan suuradood ku bilaabma oo lagu kulmiyo nasun xakiimun qaaicun lahu sirun afar iyo toban xarafoo soo noqnoqonaya ah taasay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mutashaabih mutlaqa oo macnaheeda allah mooye cid kale garanayso taana in badan oo ka mida salafkii waa fasireen qaar yidhahda waa ismu suura qaar yidhahda waa ismullah qaar yidhahda waa ismu min asmaa'i alqur'aan qaar yidhahda waa xuruuf ilaahay ku dhaartay qaar yidhahda waxa weye waa ikhtisaar la soo koobay markaa alif laamiim waxaa loo jeedaa ana allaahu aclam alifka ana baa laga soo qaatay laamka allaahu baa laga soo qaatay miimka aclamu baa laga soo qaatay waana usluub lugatulcarab lagu yaqaano ikhtisaarka xurufta sidaa loo soo koobo alif laam ra ana allaahu araa yacni saasoo kale loo fasiray haddama aragta yacni qaarba si ha u fasiraane in badani waa fasireen bacdina waa ka gaabsadeen marka inta badan ee fasiray marka lagu socdo waxay noqonaysaa shay macnihiisa aan laba garanayn oo qur'aanka ka mid oo cid khalqiga ka mid oo garanaysaaba aynay jirin maba jirto haddaa mutashaabiha mutlaqa muxuu ku dhici laakiin bacdiga odhanaya dee xuruufahan baa mutashaabih mutlaqa ah iyaga agtooda xuruufaha keliya ka reebaya alxuruuf almuqaaca ama almusharafa haddaba haddii markaa taana in badan oo salafka ka mida ayba fasireen iyo khalafka qaarkoodba maxaa mutashaabiha mulaqa uu ku dhacaya mutashaabiha mutlaqu wuxuu ku dhacayaa bay yidhaahdeen xaqiiqada iyo kayfka sifaatka ilaahay iyo xaqiiqada markaa ashyaada keybiga ay iman doontaa xaqiiqadoodu siday tahay xaqiiqatu maa ta'uulu ilayh ayaa waxaa laga tilmaamaya allahum baa og adamaarata sifaadka ilahay waa laynoo sheegay macnihii aan garanno asla almacna laakiin xaqiiqada ay tahay ma garanayno laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa walaa yuxiituuna bihi cilma akhbaarta kaybiga ee laynooga warramo ee qiyaamada ku saabsan xaqiiqadoodana yacni ma garanayno xaqiiqada jannada waxay koobsanayso xaqiiqatan uma garanayno walow aslan macna aan garanay acdadtu licibaadiy asaalixiina ma laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar wahaluma jara calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen labada marka waxa weeye weji inayna iscaaridayn ay noqonayso markaysaa mid walba ictibaar inuu ku dhaca mutashaabih nisbi inuu jirana waxaa laga qaadanaya in alxalaala bayinun wa in alxaraama bayinun wa baynahuma umuuru mushtabihaatun laa yaclamuhuna kasiiru min annaas umuuraha mushtabihaadka in badan oo dadka ka mid inay garanayn baa laynoo sheegay waxaa laga fahmayaa yani hayru lkasiir inay garanayaan qayb kaloo garanaysa inay jirtaa laga fahmaya wa anna khayra alquruuni qarnu asaxaabati radia allaahu canhum qarniyada kuwa ugu khayrka badani waa qarniga saxaabada weeye radia allahu canhum allah raalliha ka noqdee uma aladiina yaluunahum dabeed waxaa ku xiga kuwa ku xiga ayaa ku xiga qarniga kale kusoo xiga uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku xiga kuwa kusoo xiga kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam siduu nebigu sheegay wa ana afdala alummati bacda nabiyiha abu bakrin suma cumarun suma cusmaanu suma caliy waxaa kaloo ka mida waxyaalaha a'immadu ku ijmaaceen ususha ictiqaadka ka mida ana afdala alummati in ummadda cidda ugu fadliga badani bacda nabiyiha nabigeeda dabadii abu bakrin abu bakar inuu yahay suma cumaru dabeedna cumar ku xigo suma cusmaanu dabeedna cusmaan ku xigo suma cali dabeedna cali ku xigo ummaddan marka nebiga laga yimaado abubakar baa ugu fadli badan waa nambarka koowaad raqmul awal uma cumaru dabeedna cumar baa ugu fadli badanoo ku xiga uma cusmaanu dabeedna cusmaan baa ugu fadli badanoo haddana ku sii xiga cumar waa nambarka labaad cusmaanna waa nambarka saddexaad uma caliyun dabeedna cali baa ku xiga waa nambarka afraad wa qiila waxaa la yidhi uma cusmaanu wa caliy cumar waxaa ku xigaa cusmaan iyo cali baa ku wada xiga wanakufu waa ka gaabsanaynaa can itafdiili baynahumaa labadooda inuu kala fadillo oo kanaa fadli badan iyo kanaa fadli badan aynu idhaahno waa ka gaabsanaynaa oo cusmaan iyo cali ma kala fadilayno waa ka gaabsanaynaa ka tawaqufaynaa allahu aclam kooda fadliga badnaa odhan mayno cusmaan baa ka fadli badnaa cali odhanna mayno cali baa ka fadli badnaa cusmaan waa qowl culammada qaar mareen laakiin qawi maaha sida hore ayaa qawi ah waa caddayn doonna insha allah ruwiya daalika kaa waa la soo wariyey can maalikin imaamkii maalik la odhan jiray imaamu daar saaxib lmadhab shaaficina sheekha u ahaa baa laga soo wariyey waa riwaayo laakiin riwaayo kaluu leeyi wa qaala wuxuu yidhi imaam malik weeyaane maa adraktu axadan aqtadii bihi yufadilu axadahuma calaa saaxibih maa adraktu ma soo haleelin axadan cidnaba ciddaasoo aqtadii bihi aan ku dayanayo oo yufadilu axadahumaa calaa saaxibihi ka fadilaaya labadooda mid ahaan ka kale ka fadilaaya yacnii cid waxa weeye culammadii aan soo gaadhay cusmaan iyo cali cid kala fadilaysaa ma soo haleelin oo ma soo gaadhin yani may kala fadili jirin culammadii hore wa yara alkafa canhumaa awlaa wa yaraa wuxuu u arkaayo u qabay waa imaam maaliki alkafa canhumaa ay alkafa can tafdiili baynahumaa fadilaadda la kala fadilayo iska daynta la yska daayaa awlaa inay iyadu markaa haboonaansho badanto dhowaansho badan tahay ayuu u qabay imaam maalik wuxuu u qabay in la kala fadilo in laga gaabsado cali iyo cusmaan inay tahay ta fiican wa ruwiya canhu alqowlu laakharu waana laga soo wariyey imaam malik canhu waxaa loo jeeda can maalikin maalik xaggiisa waxaa kaloo laga soo wariyey waa riwaayo kale alqowlu alawalu qowlka kalena waa laga soo wariyey oo odhanaya maya cusmaan baa fadli badnaa abubakar marka iyo cumar laga yimaado cusmaan baa ka fadli badnaa cali calina martabada afraad buu ahaa wa can sufyaana waghayri sufyaan athawri iyo kayrkiiba waa laga soo naqliyey sidaas inay fadileen cuhmaan oo cali ka fadileen cuhmaan fadli badnaysiiyeen oo martabada saddexaad ka dhigeen calina martabada afraad ka dhigeen sufyaan athawrina waa laga soo naqliyey aimo kalena waa laga soo horay wa huwa qawlu ahli alxadiis waana sida ahluxadiisku ay yidhaahdeen ahlulxadiisku sidaasay yidhahdeen wuxuu sheekhu ka warramaya raximah llah saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam inay tahay khayr lquruun qarniyadii ugu khayrka badnaa inay yihiin asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam fadli badan yihiin taabiciintu ku xigaan atbaacu taabiciintu kusii xigaan fadliga saxaabada rasuulkana sala allahu aleyh wasalam aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga iyo ijmaaca ahlisunna waaljamaaca ayay intuba ku sugan yihiin qur-aanka waa laynoogu sheegay fadligooda oo ilaahay waa ku ammaanay qur-aanka muxamadun rasuulu allah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukcan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud yani kutubihii hore xataa lagu sifeeyey waa la ammaanay cidda saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ah allah wuxuu ku ammaanay inay waxa weeye gaaladana ku adag yihiin ku ad adag yihiin dhexdoodana ay isu naxariisanayaan ashidaau cala alkufaari ruxamaa'u baynahum cibaadada ilaahayna waa lagu ammaanayo ikhlaaskooda yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana fadli xagga allah ka ahaadiyo raalli ahaanshay raadinayaan oo doonayaan waa la ammaanay wuxuu allah sheegay inay muhaajiriintu saadiqiin yihiin iyo inay ansaartu muflixiin yihiin aayadka suurat alxashri lilfuqaraa'i aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwaana yacni waxaa laga soo bixiyey guryahoodii baa laga soo saaray hadda maaragta iyo xoolahoodii ilaahay dartii bayna de uga bixeen hadda maaragta inuu allah ka raali noqdo bay raadinayeen fadli ilaahay bay raadinayeen waxaa lagu sifeeyey yacni markaa inay saadiqi yihiin ulaa'ika hum asaadiquun saadiqiin inay yihiin baa laynoo sheegay ansaartana waxaa laynoo sheegay inay muflixiin yihiin baa laynoo sheegay ya waxaa lagu khatimay aayadda ansaarta markii la sheegay iimaanka inay doorteenna laynoo sheegay waladiina tabawa'u ddaara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'hiruuna cala anfusihim walow kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun marka inay muflixiin yihiin baa laynoo sheegay waxaa laynoo sheegay dhammaan yacni qoladii saabiqiinta ahaa iyo kuwan saabiqiinta ahaynba inay waxa weeye ta wanaagga badani u sugnaatay oo ilaahay u ballanqaaday ta wanaagga badanba laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu waxaa laynoo sheegay kuwaa hore ee markii hore iyagu jihaaday ee infaaqa iyo jihaadkaba hore ula yimi iyo kuwa marka waxa weye bacda alfatxi bimacnaa bacda sulxi alxudaybiya ama bacda fatxi maka cala alqowleyn kuwa marka dambe iyaguna jihaadaya ee infaaqana la imanaya kuwaa hore inay markaa ka fadli badan yihiin oo aynay sinayn haddana waxaa laynoo sheegay labada qolaba ilahay inuu u ballanqaaday ta wanaagga badan wa kullan wacada allahu alxusnaa waxaa laynoo sheegay sulxulxudaybiya saxaabadii baycada nebiga la gashay dhammaan inuu allah ka raalli noqday baatinkooda iyo qalbigooda waxa ku suganna uu ammaano taskiyey laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim haddamaaragtaa dhammaan inuu ilaahay ka raalli noqduu sheegay kun iyo afar boqol oo saxaabi bay ahaayeen ya allah baa ka raalli noqday yacni waa ku dhaarto waa adkeey laqad radia allaahu qasam baa qadaran qad oo taxqiiqa ayaa la geliyey hadda maaragtaa laam baa la geliyo kullu daalika lagu adkeeyey dhaar iyo laamkii iyo qadba intaba lagu adkeeyey ya waxaanu allah sheegay inuu allah og yahay waxa qalbiyadooda ku sugan oo ikhlaas iyo yaqiin iyo maxaba ah wa taskiya libaatinihim saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu nnaara axadun baayica taxta ashajara ba geli maayo qof baycada ku galay geedka hoostiisa wax naara ma gelayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed ninkii addoonka ahaa ee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee xaaib ka ashka toonayay ee yidhi markaysaga yacni xaatib saxaabiga la yidhaahdaa naar buu geli doonaa wuxuu tirsanayey dhibaato uu ka cabanayey markaasuu naar buu gelayaa ayuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni wuu idhibay dhibtaana naar buu ku mutaysanaya saasuu yidhi addoonkaa odhanaya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadabta been baad sheegtay xaatib naar geli maayo laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta ashajara addoonkaasi u jawaabayay nebigu calayhi salaatu wasalaam been baad sheegtaye naar ma gelayo ruux bayco ku galay geedka hoostiisa naar ma gelaayo waa ammaan saxaabadii nebiga la ammaanayo la taskiyeynayo waa shahaada janno looga markhaati kacayo kun iyo afartaa boqolba ya addamaarka saabiqiintii waa laynoo sheegay iyagana janno iyo raalli ahaansho in loo ballan qaaday iyo cidda dariiqooda si qumana wanaagsan ku raacdaba wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم canhum عنه canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada kulu dalika waa taskiye ilaahay ammaana nebiguna axaadiis fara badan buu ku ammaanay khayru nnaasi qarnii khayrukum qarnii khayru ummatii qarnii saddexda lafdiba riwaayaad kala duwan baa ku yimi oo saxiixa ummaddayda waxaa ugu khayr badan qarnigayga dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga waxaa idinku khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum axaadiista sixaax waatay sheegaysa axaadiis badan oo kale ayuu nebigu ku ammaanay saxaabadiisa wa amanatun liummatii faida dahabat asxaabii ataa ummatii maa yucaduun xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ya asxaabtaydu waxay calaamad ammaan u yihiin oo bidca iyo dalaal iyo ay uga ammaan uga yihiin oo uga dhigan yihiin ummaddayda markay asxaabtaydu tagaan ummaddayda wixii loo yabooho e loo ballanqaada u imanaya muslim baa saxiixa kusoo wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi duubaa liman ra'aanii culamada qaarna waa quweeyiin waxaa wanaag u sugnaatay ama geedkii janno u sugnaaday ama wanaag badani u sugnaaday cid ay aragta haddama aragta xadiis kale waxaa ku soo aroortay qowm baa jihaadaya markaasay isweydiinay isweydiinaya hal fiikum man ra'a anabiya sala allahu aleyh wasalam war ma idinku jiraa qof nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam markaasay odhanayaan haa hebel baa inagu jiro arkay fa yuftaxu lahum markaasaa fatxiga la siinayo waa ammaan la ammaanayo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam la ammaanayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada ha iga caayina laa tasubu asxaabii fawaladii nafsii biyadih low ana axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa lafdi ku dhow buu soo aroorinayaa waa inoo iman doona axaadiis badan oo kale uu nebigu ku ammaanayo ayaa jirta oo saxaabada ku taskeenaya ku ammaanay marka allah iyo rasuulkiisaa ammaanay marka saxaabada dhammaantood waa cuduul waa qaar khayr badan saxaabadu wax fasaqii kuma jiraan culamada ahlu ahlusunna waljamaca waxay ku ijmaaceen saxaabada dhammaantood inay cuduul yihiin ijmaaca ahlucilmi badan baa soo raray waxaa ka mid a ah ibnu cabdilbar kitaabkiisa istiicaabka waxau odhanayaa qad kufiina albaxsa can axwaalihim liijmaci ahli lxaqi min almuslimiina wahum ahlu sunnati waljamacati cala anahum kulahum cuduul istiicaabku ku odhanaya ahlu sunna dhammaan waxay ku ijmaacsan yihiin inay saxaabada dhammaan cuduul yihiin waxaa sheegay oo saasoo kale tilmaamay ibnu salaax oo waxau ihi ina alummata mujmicatu cala tacdiili jamiici asaxaabati waman labasa alfitnata minhum fakadalika biijmaci aladiina yuctadu bihim fi lijmac ixsaana lidanni bihim wanadara ila ma tamahada lahu min alma'aasir wa kaana allaha subxaanahu wa tacala ataaxa alijmac cala dalika likownihim naqalat ashariica yani maadaama ay sharciga iyagu ummadda usii rarayaan oo usii naqlinayaan ayuu ilaahay wuxuu ka dhigay qaar marka cuduulu ka dhigay marka culammada marka la ictibaariyo o dhan baa ku ijmaacsan inay saxaabada dhammaan cuduul yihiin hadday tahay kuwii fitanka galay iyo kuwa aan gelin hadday tahayba saxaabada qaarkoodoo fitankii yacni markaa saxaabada dhexdooda ka dhex dhacay yacni markaa ka qayb qaatay yacni iyaga laftoodana cidday ka dhacday ijtihaad bay uga dhacday ijtihaad bay uga dhacday ruuxuna hadduu ijtihaado waxa weeye laguma dhaleecaynayo lagumana ciqaabayo ijtihaadkii ida xakma alxaakima faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakma faijtahada faahطa'a falahu ajrun culamada ijmaca soo rartay waxaa ka mida nawowi wuxu yidhi asaxaabatu kulluhum cuduul man laabasa alfitnata wagayrahum biijmaaci man yuctadu bih altaqriib wataysiir buu ka odhanaya kitaabkiisa ah culamada soo raray ijmaca waxaa ka mida ibnu taymiya ka mid a wuxu yidhi aladii calayhi salafu lumma salafulumma ma kala reebin aladii calayhi salafu lumma wa jumhuuru lkhalafi ana asaxaabata radia allaahu canhum kullahum cuduulun bitacdiil illaahi tacaala lahum waa cuduul inuu ilaahay cadli ka yeelay daraaddeed bay cuduul u yihin munaawi baa ka mida culamada ijmaca soo rartay ibnu kasiir baa ka mida xaafid ibnu xajar baa ka mida a'imo badan oo kale ayaa ka mid a waxay cuduulu noqonayaan bay culammadu yidhaahdeen allah iyo rasuulkiisaa tacdiiliyo ammaanay ammaanta ilaahay iyo ammaanta rasuulkana wax kaloo u ma jiro marka uma baahna in la yidhahdo dadkii ka dambeeyey ha tacdiiliyaan ama ha ka hadlaan ama marka waxa iyagu yani markaa taa uma baahna waayo cidda ka dambayso o dhan way ka fadli badan yihin marka leey waa cuduulna macnaheedu ma aha inaynay dembaabayn afraaddoodu ay macsuum yihiin muraadku maaha way dembaabi karaan dembi waa ka dhici karaa laakiin hadday dembaabaan waa ka toobad keenayaan ama xadkii baa laga jarayaa oo xuduuddaa kafaara u noqonaysa amaba waa ka toobad keenayaan dabeedna markaa toobadkeenkaay ku gaadhayaan darajo iyo kamaal markii hore aynay joogin ay ku gaadhayaan alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi lbidaaya afraaddu waa khati'i kartaa waa dambaabi kartaa waxay markaa qabaan ahlu sunna waljamaaca nebiyadu inay macsuumin yihiin laakiin afraadda saxaabadu inay macsuumin yihiin ma qabaan ama waxa weeye aaxaadu ala'imma inay macsuumin yihiin ahlu sunna waljamaca ma qabaan marka waxa weeye waa cuduul marka la yidhahdo waa macsuum lagama tilmaamaayo waa dambaabi karaa saxaabada qaarkood khamray cabbeen xadkaa laga jaray qaarkood waa sinaysteen xadkaa laga jaray yacni qaarkood waxbay xadeen yacni gacantii baa la gooyey oo xadkii baa laga jaray yacni qaarkood khamray cabbeen waa la jeedlay alxuduudu kafaaraatu liahliha xuduudda kafaaraad u ah haddii qaarkood ay dambaabaanna marka dambe waxay ku dambaynayaan inay ka toobad keenaan oo ay markaa wanaagsanaadaan bay ku dambaynayaan saasay ku dambaynayaan cid saxaabada ka midina waxa weeye markaa been markaa marnaba uma bedhiirin marka saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan waa cuduuri saas aawadeed niqaashka markaysaga kutubta usuul fiqigu qaarkood ay sheegaan yacni ikhtilaafka culamada qaar isku khilaafeen saxaabadu cuduul ma yihiin mise ma aha cala alitlaaq oo qaar tafsiil ay geliyeen tan noocaasi waa arrin halata weeye oo ansax mid halada weeye oo ansax kutubta marka usuulka ah ee khilaafkaas soo naqlisane waxaa ka saaxib saaxibulmaraaqiba ka mida oo culamada qaarkoodna ka soo raray waqtiyada qaarkoodna duruusaha qaarkood baynu ku soo naqlinay dabeedna marka waxa weeye siday bacdi sheegayaan qaarkood aynu markaa u iilannay laakiin calaa kulli xaal ta noocaasi waa zalla weeye saxdu waxay tahay saxaabada dhammaantood inay cuduul yihiin wax laga istisnoonayaana ma jiraan yacni waana ijmaaci ahli waljamaaca waana sabiilu muminiinkii qowlkaa wixii khilaafsan ilahay baan uga beri noqonaynaa waa in marka waxanu sida marka waxaw jaadada ah ee sabiilu muminiinka ah ee nusuustii adiladu tilmaamayso culammaduna ku ijmaaceen intaa khilaafaadka qaar soo bixin yacni markaa horeba ay ugu ijmaaceen culammadii salafku in markaa saas yadaa lagu tago ayaa waajiba oo saxan yacni qowl kastoo khilaafsanna wuxuu noqonayaa mid marduud ah oo la radinaayo Eh, ictibaarna markaysaa ku yeelan maayo in la yidhaahdo mashaayikhda qaar baa soo naqlisay ama kutubaha qaar buu ku yaalaa ama duruusaha qaarkood ayaa markaysaa markaasaa lagu duubay ama khilaafka lagu soo naqliyey ama markaysaa markaa qowl zalla a ah loo iishay yacni markaa ictibaar marka tan noocaasi ma yeelanaysa xaqu waa sidaas weeye inay saxaabada dhammaantood ay wada cuduul yihiin yacni kulligood ciddii suxbadooda ay sugnaatay inay saxaabadii nebiga ka mid yihiin waa wada dhammaantood laakiin ciddii marka waxa weeye iyagu marka munaafiqiinihii saxaabadii kama mid aha cidda munaafiqiintana dee waa la garanayo oo calaamaadkoodii waxbaa lagu gartay qaarna nebigaa loo waxyoodo loo sheegay inay marka yihiin waxaana culamada qaarkood ay tilmaameen sida shaykhulislaam ibnu taymiya axad muhaajiriinta ka mida oo munaafiq noqday ma jiro ibnu taymiya odhan yacani cahdigii maka ma jirin munaafiq ma jirin saxaabadii soo hijrootayna ruux quri munaafiq ma noqon way munaafiqu waa maxay munaafiqu waa gaal yacni baqay oo muslimiintiina ka baqaya kuna hoos nool yacni gaaladiina marka waxa weeye yacni sidii gaalnimadana marka waxa weye ictiqaadsanoo qaba oo dabeedna doonaya muslimiinta dhibtooda inuu ka badbaado dee hijrada la soo hijroonaya shiddaa loo marayey dhibaataa loo marayey ruuxa aynay niyad iyo dhab ka ahayn iyo sidqi iyo dhab iyo yaqiin ka ahayn iyo iimaanku aanu ka dhab ahayn ma hijroonayn abadan gaaladiis iska dhex joogaay saas aawadeed muhaajiriintii hal ruuxoo ka midii ma noqon munaafiq ma noqon cahdigii madiinaa markaa munaafiqiin soo baxeen iyaguna waxay ahaayeen nudra naadira qaar qaliil oo yar bay ahaayeen ya iyagana waxa weeye qaarkood waa la garanayey calaamaadkoodana lagu garanayey calaamaadkooda ayaa lagu garanayey suuratu tawba markay soo degtayna markaysa aad baa loo sii gartay oo dee suuraddaas waxa la yhaha suuratu alfaadixa la yidhahdaa munaafiqiintii bay fadeexadiisay wa minhum wa minhum wa ya marka waxa weeye yacni munaafiqiintu waxay ahayn qaar marka macruufa oo markaysa waxa la garanayo ayay marka noqdeen waatuu cabdullahi bin mascuud odhanayo walaqad raaytuna wama yatakhallafu canha ila munaafiqun macluumu nifaaq waxaanu ahaan jirno is aragnay nafahayaga aragnay iyada oo aanu salaada jamaacadeeda kadib dhicin ruux munaafiqoo nifaaqiisa la yaqaano mooyaane muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka ruuxa munaafiq inuu ahaa macluumu nifaaq baa ka muuqata kacbu bnu maalik muxuu yidhi fakuntu ida kharajtu fi nnaasi bacda khuruuji rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam faduftu fiihim axzananii anii laa ara ila rajulan maqmuusan calayhi nifaaqu aw kana rajulan minman cadara allahu min adducafaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ya markii waxa weye nebigu tabuuk u baxay iyo saxaabadii la socotay suuqa markaan u soo baxa buu yidhi wakhtigaa uu nebigu maqnaa ma arka mooyaane nin markaa munaafiqnimo lagu dhaleeceeyo oo lagu ceebeeyo ama nin ka mida dadku ilaahay u cudurdaaray kii indhaha la'aa iyo kii markaysaga laangaraha ahaa iyo kii xanuunsanayay iyo yani mid kuwaasa mooyaane ama kuwa markaa munaafiqnimo lagu dhaleeceeye mooyaane cid kale ma arka buui ya marka munaafiqiintu waxay noqdeen qaar macruufay noqdeen qaar macruufa ayay noqdeen marka horena nawaadir bay ahaayeen nawaadir ayay ahaayeen tacriifka saxaabana soo geli maayaan ummadda waxaa ugu fadli badan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub